godob godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal gadowiya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay kulwaxaan dhegaystayaal halkan oo idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ku soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mis tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib oo habeenay xada isniina soo gelayso taarikhdu waxay ku beegan tahay toddobiiyo tobanka bisha sagaalaad labakunsaddexiylabaatan qodobada barnaamijka caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka noqon doona koley laabaha amnigu baaritaan jiraan oo waxda imanka hadda toos waxoo la oran karo waxa yaaxaas al-shabaab hadda weli lama hayo laakiin laabaha amnigu way baaritaankii gacantay ku hayaan insha allahu khayr baabana kasoo bixi doona ciidamada ammaanka somalilan oo bilaabay inay baaritaano ku sameeyaan waxaa sababay dabkii xalay ka kacay qaybo ka mida ah goobihii ganacsiga suuqa togowjaa la baabiiyey ayaan barnaamijka xog waraysi idinkugu soo gudbin doonaa faahfaahin ku saabsan dabkaasi guud ahaan khasaaraha inta uu la egyahay qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalk ee soomaaliya waxay faahfaahina ka bixisay dagaalay duqeymo culus oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe kuwaas oo lala beegsaday goobo ay fariisimo ku lahaayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab dowladdu waxay sheegtay inay sii wadi doonto dagaalkaasi ilaa al-shabaab dalka laga saari doono qodobada sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona hirshabeelle waxaa ka bilowday galbeedkiisa diyaargarowgii ugu dambeeyey ciidamo deegaanka ka socda oo loo diyaariyey sidii al-shabaab ay u beegsan lahaayeen goobaha ay ku sugan yihiin gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleed hirshabeelle ayaa la hadlay ciidamadaas isagoona faray in sida u dhaqsiyaha badan ay la yimaadaan isbeddel ku aadan goobaha sidii al-shabaab looga qabsan lahaa qodobadaas iyo qodobo kale waxyaabay nagu soo kordho ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena xubintii kalamaan sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan

ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhlig iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allaha inaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobadla'aanta allaha inaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allaha inaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala weji dadabka iyo jahannama allaha inaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allaha inaga nabadgesho nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allahay naga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allahay naga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allahay naga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqibxumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allahay naga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacadana allow saacatul ijaabo nooga yeel carabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran aynu ku bilowno barnaamijkeena qodobka ugu horeeya xalay dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay suuqa waaheyn ee degmada togwa jaale ee somalilan dabkaas ayaa baabiyey inta badan suuqaasi iyadoona khasaare kala duwan uu gaarsiiyay ganacsatadii halkaasi ku sugnayd somalilan waxay bilowday in ay baaritaano ku samey islamar ahaantaana ay guddi u xil saarto sababta dhalisay dabkaasi gudoomiye ku-xigeenka gudiga ganacsatada degmada wajaale qadar luqan ayaa idaacadda kulmiya magaalada muqdisho uga waramay dabkaasi iyo saameyntuu u geystay ganacsatada oo isagu ka mid yahay radio kulmiya waan dhowahay waan idin salaamayaa waana suuqa markaan waxaanu eedaynaa ilaahi raajicuun ilaahay cawd khayr qaba ummad ilaahay ka siiyo marka hore ilaahay subxaana wa tacala isagaa siiyey in markaan isagaa qaaday marka wagcusibaa xagga alla cusib ayay ahayd markaa kolley dee meherdo aada iyo aad u badan ayaa ku waxyeeloobay laakiin wax nafaho wax ku noqotay ma jirin marka waxa wuxuu dhacay waa saas aada iyo aada buu dabkaasi wuxuu yeedhay ganacsigii magaalada tugujaale cid beegaanahoo aanu aanaynayana ma jirto aan ahayn qadarta ilaahay waayahay eh, gudoomiye luqmaan dadka markaan eegno baaxadiisa aada u weyneed ma la ogaaday baaritaan ma lagu sameeyey waxaa dhaliyay kolley eh, laabaha amnigu baaritaan jiraan oo wax dee imanka hadda toos ahoo la odhan karo waxa yaaxaas u hadda weli lama hayo laakiin laabaha amnigu way baaritaankii gacanta ku hayaan insha allah wax khayr baabana kasoo bixi doona waaya marka dadka guud ahaan ma suuqiyo baabiye mise qayb ka mid ah? ha waa qayb ka mida ah wey ha suuq oo dhan maaha laakiin waa qayb ka mid ah. sawir guud balba dadka ka sii suuqa baaxadiis intee la ekeed iyo dabka inta uu baabiiye wallaahi alxamdulilah marka la eego dabka soo kacay haddana inta waxyeelo sulegtay alxamdulilah aada iyo aad bay u kala sahran yihiin oo runtii dabka aad baa loo xakameeyey oo gurmad aad iyo aad daba isugu yimi gurmudkii jugjuga kii boorame hargeysa dabka aad baa loo xakimeeyey markaa marka la eego dadku suu ahaa iyo haddana khasaaradu yahay waa kala waa kala koobayin falilaahi alxamdu marka walahi ma hadda ma kala koobna waxyeelada wax soo gaadhay oo kolle gacantaan ku hayna iyadana insha allah bismillahi kariin marka hadda ma sugna oo ma koro karo intaasoo mexroon ayaa hadda ayaa igu wax qabta laakiin gacantaan ku haynaa insha allahu tira way gurmadka la helay ilaa intuu gaarsiisanaa maadaama dabka saacado badan uu socday gurmadku markii hore gurmadku waa yaraa oo dabku kolley aad buu kacay oo maadaama ku xoog batay dandamiskii wasan wajaaro ku xoog badnaa intii dee soo socday waa la garan karayaa dee boqol kilomitir maxay ahayd gurmad ka imanaya marka dadku aad buu kacay laakiin markii dambe way iskuda yimaadeen dadkii gabiley oo noogu soo horeeyey kii jojega iyo kii hargeyso adugu wakti isku dhow yimi kii goorane aduu markaasa dabka aad loo xakameeyey ay markaas aad loo xakameeyey iyadoo labadii daddaminta qaybta wajaca ee somalilan iyo qaybta etoobiya labadaasba marka hore ka hawlgelay waya maamulka guud ma ka hadleen marka dabka iyo sidii gurmad loogu sameyn lahaa dadkii ku baaba'day hantidooda ha way ka hadleen maanta xukuumadda dhexe dawata waa layiin wayse ka hadleen in dadka loo tacsiiyey in u baaxay dadkaas in de gurmad de loo fidiyo insha allahu biidnillahi kariim oo dadka hantida ka gudatay dee loo gurmado oo insha allah wixii de awood dawladeed iyo awood shacaba insha allah biidnillah dadka in la garab taago sidii dababtii hore ee dhacay masiibooyinka hore ee laisu garabtaagay kuwan laisu garabtaago ganacsatada qaar mala sheekaystay maadaama guddiga aad tihiin ma idiin warameen saameynta uu ku reebay dabkaasi wallaahi walaal dee ka mid baanu nahay oo de waanu dadka waa dadka dee wada noolha weeye dadkaa kolley dee saameyn xoog leh oo waayo waad garan kartaa qofkii isagoo maanta dee maanta meerad buuxda haystay ama de qari ahaa caawa dushiisii e, ka faramarada waad garan kartaa dee dareenka uu samayn karo dee qof kasta halkaa e, qof kasta oo de dareen wuu garan karaa qofka dee dareenka ku reebayso e, wala fariinteedu waxay tahay marka hore waa duco ilaahay subxaana watacaala ilaahay inuu ka awdo isagaa marka horeba siiyey ganacsat ahaan iyo qoys ahaan iyo qaran ahaan farinta waxay tahay dadka kuwa ku waxyeeloobay in la isgarab taago oo dhaqaalo laisku kala taago oo loo loo naxo oo dadkaa waxaa la qabto inta awoodeeda laiska rabtaago dadkaa ayay fariinteeda wadanka ayay tahay haday gudajooga haday daba joogaanba oran maayo hayadaha caalamiga noo soo gubay laakiin waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed halkii dowlaba ha jooga dadka walaalahooda in iska taago samiyaba nal ha ka siiyo ayaga iyo kuyu dambeeyey mataqaana ka dhacay walaalahaytugtuga ka kaasi wuxuu ahaa qadar luqan gudoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsada degmada wajaale ee somalilan oo inooga waramayay dabkii ka kacay xalay suuqaasi waaheen ee wajaale gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisifiyey gelingelin ka dar garya garis hirtii gelingelin ka daran barnaamijka xog waraysi aad degeysanaysaan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho aynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijkiina baladweyne waxaa maanta lagu soo bandhigay ciidamo loo diyaariyey inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka al-shabaab madashaasi waxaa goobjoogka gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle cabdixakiin luqmaan xaaji isagoo sheegay in aan marnabo laga weecan doonin dagaalkaasi loona baahan yahay in dadka deegaankii guud ahaan ciidankaba ay qaybtooda soo bandhigaan islamarkaana al-shabaab laga saaro guud ahaan gobolka hiiraan ciidankii u istaagay ee laga yaaba maalmo badan inuu u rafaaday maantoo kale in la soo gaaro waxaa jirta maanta maalin aan ahayn oo qof intuu bannaanka soo istaago waxbaa la xuraynaa usan dhihi karin soo maaha maanta ciddiina soo geersiisay ma iloobi doonno buug dahab baan ku qori doonnaa insha allah hadduu ilaah yidhaahda salaan qaali baan idin wada marka koowaad waxaan rabaa halkaan inaan ka diro saddex farriin farriin waxay ku socotaa reer gaal ay ku socotaa reer aabbay ku socotaa farriintan koowaad reer aabbo baadiyihii hore idinka iga sii yaqaanee waxaa la yidhi reeraha waxay isumarsiin jireen layle farrimahooda gabayada iyo shiribka iyo laisumarsiis yidhi soo maaha reer aabbo shiribkii lagu goostay waxaanu malaynaa maanta waa ka soo baxay gaaljecel meelaha lagu lambareeyey iyo gaaljacel ma ku jiraa dagaalka iyo ma soo gelayaa maanta waa dhammaatay ma oho gaaljacel waa ka hartay ma <laughs> hadda kadib in la yidhaahdo gaaljacel dagaal ma rabo kulligiisna hal dhinac isu raacay warkaas waa dhammaaday ma waa mahadsan tihiin waxaan u mahad celinaynaa qaybtii hore dadkii lahaa waxaa ka mid ahaa jenaraal saalax yacquub waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee degmada beledweyne cismaan dhicisow dadkan walaalaheenna ah aan la degannahay iyo inta deriskeenaba ah waxay sugaayeen maantaoo kale sugaayeen waxay sugaayeen garabay sugaayeen deriska deriskiis kale xaquu ku leeyahay waa ogtihiin haddii ay isu hiilli waayaan dadka aakhira aan la ammaannay ka mid yihiin walaalahay waa ku mahadsantihiin aan idin leeyahay baraarugan waxaan aad ugu faraxsanahay maanta wejiyadan wanaagsan inaan arko reerkii iyo hadda waxaan umalaynayaa malaynayaa reer reer tol reer reer hebel waxaa la dhihi jiray Eh, eh, gabdhahooda guur male maaho gabdhahooda guur male waa hartay saacaddan laga bilaabo diyaar waxaan u nahay insha allah hadduu ilaah yidhaahdo in aan iska kicinno eh, oo aan diyaargarowgaan hadda aan samaynayo furintan koowaad aan nimid furmaheeda kala jirana aan tagno aan dhiirro gelinno waxaad arki jirteen dad siyaasiyiin ahoo siyaasiyiinta kale reeraha soo baxay ma ka hadlaaya dad kale oon laga yaaba in howlo kale ay ku mashquulsan yihiin insha allah hadduu ila ihahdo waa idinla dhiman doonnaa waxaad u baahantihiin aan ka hadli doonnaa safka hore idinla soo geli doona insha allah hadduu ilah yidhaahdo allah na wada xafido allah nagu guulaya dagaalkaas farriinta labaad waxaan u dirayaa dawladda federaalka ah dowladda federaalka uu hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh madaxweyne xasan sheekhow annaga adigoo muddo iyo ka badan madaxweynihii federaalka ah oo ku jira aagga hore ee dagaalka maalin walbana khatartaada nooloo soo sheegaayo in aan joogno hoteellada amaan aan joogno waa noo qalmi weysay raarkaan abaabulkii hore ay haysteen baan abaabul ugu darnay madaxweyne diyaar waxay u yihiin raarkan inay iska xureeyaan culayska haysto wax badanna ay wax ka taraan waxaan aaminsanahay gaaljacel waxaa lagu yaqaanay eh, mar hadduu bururo oo midyada ismariyo waxaanu malaynayaa gadaashiis lagama hadlo dagaal uu galo oo eh, qash badan laga sheegana ma jirin marka abaalkaas waxaan rabnaa madaxweynow geesnimadaas ay leeyihiin reerka in loogu faa'iidaysta dhanka wanaagsan insha allah hadduu ila yidhahdo diyaarayna u yihiin dawladda federaalka ah in ay ka helaan xuquuqda ay ka heleen qabiilada kale mudane madaxweyne qabiilada kale waxay heleen dhiirigelin ay heleen waxay heleen diyaaraday heleen waxay heleen eh, saldhigyo ciidanay heleen dhulkaan u ubaaxadda weyn oo laga yaabo in uun iska furan yahay dhibaatada ugu weyn oo soomaaliya hadda haysatana hadda khawaariijta lala dagaalamaayo dhulkiina susamarayo connectionka u ahayna ah in keligood lagu sii daayo lagu baabi'iyo wax micnoo soo kordhinay male madaxweyne xuquuqda ay kaa heleen qabiilada kale aan kaa helno madaxweyne aan risaas kaa helno madaxweyne aan baabuur kaa helno oo dadka ciidanka lagu qaado madaxweyne aan shidaal kaa helnay lojistic aan kaa helnay raashiin jika loo furo ciidankaas loo furo aan kaa helno madaxweyne waxaad nagu og tahay guushaada garabkeeda inaan nahay insha allah haduu ilah yidhaahdo hortaadaad naga arki doontaa gadaashaada ma jirna insha allah haduu ilah yidhahdo dowladda federaalkana farriintaasaan leenahay farriintan kale waxay ku socotaa reerahaan deriska nahay reerahaan deriska nahay waxaan u malaynayaa xawaaldaa nooga soo sokeeye xabaddii koowaad ay bilaabeen waxaa laga yaabaa dhibaato weynaa soo gaartay laakiin maanta qabiilka sharafroon kana sheeka roon ma jirto wiilka gaaljecel maanta haddii wiil xawaad la soo ag fadhiisto waxaa laga yaabaa inuu sheekada ugu badan isaga ka dhegaysto ma oho maxay ku timid jajeelaa noogu sii horreey waxa waaye dib bahalkii ka xuraystay dhulkoodii xawaadla maanta wuxuu ku laaloonaayo waa dhulkii u xuraystay iyo saldhigyadii u yeeshay maanta madaxweyne xasan sheekh waa tegi lahaa hadday buuq xuraysan tahay oo ceel cal xuraysan yahay madaxweyne xasan sheekh waa ka degi lahay maaho wuxuu ugu degila'yahay soo ma in dib u xurayn u baahan tahay walaalaheen diliska ah waxaanu sheegaynaa eh, aniga hadda waa abtiyaalo wiil waa abti adeere eh, waxaan leeyahay abtiyaalow annaga hadda waa saacaddan laga bilaabo gacantaa taaganni bas waaye eh, diris dambo oo aad wax ka tabataanna ma arki doontaan insha allah sida aad xagga ugu bilowdeen aan inta ugu bilaabayna insha allah haduu ilah yidhaahdo idinkana insha allah haduu ilah yidhahdo idin leeyahay Eh, hadalkaas wanaagsan oo xaggeenna ka soo yeeray dhanka wanaagga waa akhriya idin kale insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo eh, hiiladiinnana waxaa waaye waa loo baahan yahaye inta ciidanka ah maalintai aan u baahanno xaggeenna insha allah hadduu ilahay yidhahdo hala soo aadiyo saddexdaas fariin aan rabi inaan u diro fariinta afaraad waxaan raacsanayaa eh, qabiilada kale ee qaarna hadda un ay ku ammaanan yihiin isabaabulka ay is abaabulan yihiin in dhulkooda suu xuraysan yahay oo ay ka mid yihiin raraabka jajaale qabiilada kale ee oraxsin ka soo jeeda ee abaabulkooda wax ka kala dhiman yihiin waxaan leennahay walaalahay kalama harno gurigaaga hadduu gubto keygaa ku xiga waa gubanaa shaki kuma jiro dhibka ku soo gaara anigii soo gaara kii anigii soo gaara adiga ku gaaraayo maanta dhibaatadii adiga ku timaado anigii dhaafi mayso garabbaha aan isqabsanno walaalayaalow aan godadada ka soo baxno insha allah hadduu ilaah yidhaahdo guusha waxba nooma jirto insha allah waa wada guulaysanaynaa waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa annaga oo wax dhib oo na gaarin insha allah haduu ilah yihahdo inu naga guulaysiiyo cadowgaas insha allah haduu ilah yihahdo allahu akbar allahu akbar allahu akbar guulaan idin rajaynaya insha allah haduu ilah yihahdo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle luqmaan ayuu kaasi ahaa gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisixi gelingelin ka daa garyagari sirtii gelingelin ka daran qofba gees harsaday biyogal iyo webi goor la ysku daray lama kala ganto kala mana durmaan gunti maha habeen qof xilaa gartee ingidiba la furo gooraan fogayn haddaan laysla garan ku kala go'iyo gabar rag isku dila waxba kama geline guurbay rabta waanay heli kayaan barnaamijka xog waraysi aad degeysanaysaan rediyo kulmiye muqdisho ayuu idinkaga imaanaya dowladda federaalk ee soomaaliya waxay faahfaahinno ka bixisay duqeymo iyo sidoo kale dagaal culus oo al-shabaab ay la galeen ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka gobolka shabeelaha dhexe sidoo kale gobolada galguduud iyo mudugba dowladdu waxay sheegtay in al-shabaab ay hadda marayaan waqtigii ugu dambeeyey sida markaasi uu sheegay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daawud aweys caalamiga ah waxay saacadihii ugu dambeeyey howlgallo culus oo militari ay ka sameeyeen qaybo ka mida ah dalka waxayna ka soo hoyeen guulo waaweyn oo farxad gelinaya shacabka soomaaliyeed qarannimada iyo dowladnimadeenna wax weynna u ah maanta aroortii hore ee saaka ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya ciidanka galmudug iyo shacabka galmudug ee go'aansaday inay khawaariijta iska dulqaadaan waxay howlgallo guulaystay ka sameeyeen magaalooyinka bacadweyn qaycad iyo degaan hoostaga magaalada camaara oo u dhexeeya camaara iyo qodqod inta lagu guda jiro howlgallada ciidamadu waxay dagaal toosa ah la galeen maleeshiyaadka khawaariijta nasiib wanaagna khawaariijta ama cadowga halkaasi waa lagu jebiyey waxaana la gaarsiiyey khasaare ballaaran oo dowlad dib ka soo sheegi doonto faahfaahinteeda goobaha muhiimka ah aan rabno inaan shacabka la wadaagno cadowga awood militari looga saaray waxaa ka mid ah magaalooyinka bacadweyn qaycad shabeelow xinlibi galxagare hul doonyaale sargo qodqod iyo camaara waxaa kaloo aan doonaynaa maanta inaanadla wadaagno amaba shacabka soomaaliyeed la wadaagno jabka khawaariijta shalay lagu gaarsiiyo deegaanka qodqod markii ciidanka geesiyaasha ay u daateen meel saldhigga muhiima u ahayd cadowga inta la ogyahay in ka badan soddon khawaariij ah ayaa lagu dilay howlgalkaasi meydadkoodana waxay uga carareen goobtaasi waxaa suuro gashay in goobta dagaalka lagu gubo afar gaari oo cadowgu ay lahaayeen halka gacanta looga dhigay laba gaari nooca dagaalka ah dhanka kale waxaan idinla wadaagaynaa deegaanada awbaaley ciidciid oo ku yaala jiinka webiga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle in howlgal militari wakhti dheer qaatay uu halkaasi weli ka socdo shalay gelinkii dambe xalay ilaa saake ciidanka qaranka saaxiibada caalamiga iyo geeesyaasha deegaanka waxay jilbaha u dhigeen maleeshiyaad khawaarij ah oo qiyaastii laba boqol kor u dhaafay kuwaasoo la rumaysan yahay inay doonayeen inay si qarsoodiya halkaasi isugu soo abaabulaan oo ay ka soo qaadaan weeraro ay shacabka ku waxyeelaynayaan sirdoonka qaranka oo helay xogta khawaarijtan ayaa suuro geliyay in lagu gumaado saacado badan godadkii iyo hawdkii ay ku dhumaalaysanayeen waxaan idin xaqiijinaynaa in meedadka dhaawac khawaariijta halkaasi daadsan yahay sidoo kalena la burburiya wax kasta oo saanad ciidan ah oo halkaasi ku diyaarsanayeen inkastoo howlgalkaas uu weli socdo haddana dowladda war ah ayay ka soo saari doontaa marka lasoo afjaro xubnaha khawaariijta ee farakutiriska ee ku haray deegaanada ciidciid iyo awbaalle ee hadda howlgalkuu ka socdo ugu dambayntii waxaan mar kale ogaadinaynaa shacabka soomaaliyeed ee sida hagaarla-aanta ugu istaagay taageerada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee cadowga baaxsanaya mar kale aan xusuusino kuwa yar ama kooban ee siyaasad ka dhex raadinaya halganka xaqa ah ee dalka lagu difaacayo laguna xoreynayo waxaana u sheegaynaa in wakhtigaasi aan la joogin ayna la gudboon tahay inay ku soo biiraan dagaalka socda amaba ay taageeraan si loogu unko mustaqbal cusub oo soomaaliya leedahay waa mahadsantihin wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daawud aweys ayuu kaasi ahaa gafgaf lagu ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisitay gelingelin ka dar

bakool ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen weerar ka dhacay qaybo kamida ah gobolkaasi weerar kala duwan ayaa kasoo baxaya dagaal qaraar oo saakay hore ka dhacay deegaanka booco ka tirsan gobolka bokool ee koonfurta soomaaliya dagaalka ahaa mid xoogan ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu u dhexeeyay al-shabaab iyo ciidamada itoobiya ee ku sugan halkaasi waxayna xaaladu ahayd mid aad u cakiran deegaanka lagu dagaalamay oo lagu magacaabo booco ayaa u dhow degmada rabdhowre gobolkaasi bay halkaas oo dhaqdhaqaaqyo xoogan laga dareemayay muddooyinkii dambe saraakiil kala duwan oo dowladdu hadasho waxay sheegeen in dagaalkaasi qorshihiisu al-shabaab inay deegaankaasi ku qabsan hase haatee ciidanka etoobiya kuwa dowladda iskaashanaya ay goobtaasi ka saareen ciidanka itoobiya oo la wareegay ayaa lagu soo waramayaa in ay kasoo gudbeen xuduudda islamarkaana inta aysan gaarin saldhigooda wadada loo galay macadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay hase ahaatee saraakiisha dowladdu waxay sheegeen in khasaare badan halkaasi al-shabaab lagu gaarsiiyey sidoo kale qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in dagaalkaasi uu saameyn xoogan ku heshin islamarkaana iskaga carareen deegaankii ay ku sugnaayeen si uusan saameyn ugu yeelanin dagaalka gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeena wadani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay war kalemaanay war mahaysiine kama buuq yarin hadday buuqaane yukrayn eh. iyo ruushka inaan dhexdhexaasho ayaan u socdaaye eh. qofkii iga diida ciddii ka naxaysa hadeerba ha u sheegto eh. intaana dharbaaxin halteesta u dhiibin haddii kale buutin geedkan ha la keeno kalamaan ha u sheego waxuu tabanaayo siyaan uga doodno hadduu halli diido xabsiga ha la geeyo waaqlana u xil saara siyou ugu geeyo saliid iyo caano eeddii ku timaada siyou ugu dooda wado cusmaan ha difaaco cabdillah ha dacweeyo <laughs> ardogonsana masaarmadi mooradiiel koodo mooro garaabale kooday eh. war uniba afar iyo labaatan sana inii durduriyo ruushka mayka jeey war madeyo koonfur galbeed wili wejiga labaad kama bilaabana xageed buuqa ugu darsane sayidaati wasaadati warbow maanta macaalamiba war kalmaani waxaa la yidhi eh. ninkii lacagta waayo muddaba shiid iska ahaada eh. oo aan shaqayniniba waa hadal badnaadaaye maxaa lagula yaabaa tolow baahiyaa timid warbow dalab maxaad kula yaabtay qabandibu dalbanahayaae warnimadi waxaa la yidhi hadal intuu ku jiro feerow ku qarsoon yahay sida roob qayoodoo malay dibadda keenkeenay daljirkuu istaagaa ninkay caraqa naadaahe shir saxaafadeed lagu qabto oo urkacsiyo beenah iyo kulamo roob doonaha lagu dhawaaqaahe al-shabaabna waa duul beloo yaab lahoo falane muslin dhaba haddii ay yihiin nama kadeedeen war anina gobyay geekii dhegensada la'ag ninkii heesta laafyadiisa gaar weeyaane la'iifu haa ah ninka luuqa seehanay leelkii haanaslaybahaa e may hayenlatin aryadhaxaad u la yaabaysin lugooya iyo laqdaba ilaahi luuqa u iyo laqdaba lilaahi luuqa u iyo lix boqoliyo iyo lix baan kugu laray soolama oran adduunyada beryahan waxa ka dhacay waa mid yaa badane nin walba wuxuu doono buu soo caalmanayaa midaan xaraf qorayn baa safiir loo imaamadi mar mas-uulillah ilaa kulleyba waa iska helaya war adugo war duubas matoor inoo baalalka daara dhibaatuwa mayba ka sii darona bilaankiigay liidoy muwaadiniinta ee deeriye maxaa soo celiyey sow farmaajo ma raacin war kalamaan bareeg uma qabtaan qayle iyo buuqe ama booda ama dhaca wakhtigu waa isbedelayaa dalabo waxaa kaloon ku leehay ayaa maahan waxaad arke ayaxtaag eeln areeb aha ayaa maahan waxaad arke ayaxtaag eelna reeb aha abdulo adan warkadeerka kiinay ludaayguraysagola reebay meerto warbawanibay koxdha hawlhaysabaa lagu yidhi war wadaniyiinta yuusuf diiriye wadaniyiin dhaba weeye ninna ma raacaan maanay wadaniyiintu mashar yaree amaaratay ka dhigeen waa la yaabay caadna khawaarijta waa ka ordeenaa layidhi qodqodna kabtay maaragtayaa ka dhacdayaa layidhi bacaadweynena waa lagu galayaa layidhi awalna qaycad iyo wisil iyo xarodheere iyo aaggaasoo dhan waati laga soo nadiifiyey hadda dumaaye iyo miliqe iyo dabagale iyo waxaa layidhi carcararayn iyagoo dhinaca jawla usii ambanaya hadda nimankii janab baa lagu soo oodayaa layidhi oo gobolka mudug maanta jawle oo keliyahay uga hareen isagana looga hari maaye waa la juci doonaaha layidhi hadda haye maxaad ka raggiiba waa jabeene warshiiqowma waxaadna leedahay shabaabkii waxyeellada badnaa weerar lagu qaadiye wejigabaxna way kala kulmeen wiilashii mudug war maya waxaan ku leeyahay layska dhicin shabaabkii waddada noo liqnaa jiray war culimmadii baxdo shiikhii uu weynaa iyadoo dagaal socdo mikrofoonka ugu weynaa masaajidka qabsaday ee yidhi luuqaasay soo mareen jiiradan ay ka laabteen xaafadanay hoos galeen kaaryoonay dhinac saareen dagaalka inuu hogaaminayaa la sheegay war wadaad isku sheegyadii ilaan wadaadda runhaa loo helay war wadaad ilaahay yaqaanaa dagaal uu hogaaminaya laguma jabo miya khawaarijtu waan wallaweynay khawaarijtii waaba layseene afkhawaarijka miyaa iska qaban weydeen warqore qaaciis waa la ysla tuuraa ari afkhawaarijtu waa qurbajooga ma gacanteennaa gaarta obow interboolme iyo beeshii laxaad aryadhahaasa migay cabdullana waxa uu yidhi how dadaa wax quurxaan quursaana qaladna waa uu qiildaayeen dadaa wax quurxaan quursaana qaladna waa uu qiildaayeen waar cabdulla weymanka adigaanu kaa maqalnay bow ninkii sheega ma dhaafto war qolada afku khawaariijta waa duul halaabo shabaab dow ka raadiyo e qalbigay ka doondoonayaan mana dagaalaan war kalamaanay xantu inayna bannaanayn miyaadsan ogayn ya waryaak weri khawaarijta xantoodu ma bannaana muslimka xantiisu xaaraantay khawaarijtatooda waa xasanaad war shiikhu xan xalaal adaan kaa maqlaa war kalamaanay war ma haysaane gobolka shabeellada dhexe degmada mahaday aaggiisa weliba webiga jiinkiisa waxaa mar kale lagu fara saaray nimankii duqayntii maqhribkii ku bilaabatay waxaa layidhi waagaa tax loogu siiyey kadibna waxaa layidhi macawislaydii iyo ciidankiiyaa iskaga gurguurtay meeshii lagu baabi'iyey haraagiiyeyna sii daba joogaanaa la yidhi hadda ilaahay kuwaas waxa uu baday nama bado aakhire iyo adduunyaba waa ku cadaaban yihiin war nagama buuq badno kuwaas ma noole waxaan dhihi lahaa shabaabkii isbiday xooggii bilaa gortay badheedh barqa ula tageen beekaamiyo baasukayasu wixii baalanbaliyo bayaal qabsaday beesha caalamka loo soo bandhigay bagabagabaga alla ilaah baga bureeagabasadeeagaalaylehewar walla weyna intaas soo belaayaa maxaa nimanka uga dabo wadaan haye ma u beernaxdeen afdaboolani waa dahab war manoo bug yare lamba meel e bugda bugda lamba meel ku bugda bugda lamba meel ku bugda ma dheegi jarne war ma difaacaye gafuur iyo indhaa good ku xidhataba gardarooy gardarooy godkaagii inta lagugu soo galay war ha celina waxaan ku darahayaa wax dhambaagumaadeen ku gabood falaysin wa garsoor ilaahay waxay kaa gudaayaan gashigoodii weeye haddahaddahaddahaa eh. gurigoodii ba'ay warwar ma haysaana ra'yisul wasaare xamse cabdiar eh. haddow niyo ka qudbaynayaa eh. mar dhowna cunaqabataynta hubka waa la qaadayaa hadda inta harta waa la isdabadhigayaa dawlad bayaynu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magacdaray aryaadhaha kalamaan ka baxday dhexdhexaadkaay baadilna baadil way dhatiyo meeli binaawla dega indilmaa ma kortaana waayahe eh, ma dhinacaa la safanaysiin warta khawaariijta waxu hadla male ma waaf khawaarij baa la sheegahaye asba uurka khawaarij ehelkaaga miya war iska buuqaan anuu waxaanini doob miyiga ku noolow talan ku akhrinayaa aana gelin dhammayaa toon qarsoonayn guurna dhaafi may sida haddaad inan la haasawdo waalidkeedna uu kugu dhiboo yarad lagaa qaado adna hawsha guriga iyo dhibkaa lagu naceeyaahe dunyadii la raacshiyo waxaad maal u dirato dhan qanjo waxaad u dhimatayo haddii naaf yar laga waayo inay yaab iskaliga geed cuntaa lagu ganaaxaahe qayladhaanna waa lagu gubaayaysan kuu baraane hogta yaa ku jeedshiyo markaad dhaar u labanlaabto marmarsiyo been iyo jiray qiil ka dhigataaye ha ka yeelin dhagarteeda waan kaaga digayaa xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo fashada cadawgo isku tiirsanada Thank you.